bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wأuصlii وأsلm عlى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala fasl hada kani faasilu yusanu waxaa la sunneeyaa rafculyadayni labada gacmood kor u qaaditaankooda ayaa la sunneeyaa fii arbacati mawaadica afar meelood dhexdooda ayaa la sunneeyaa labada gacmood oo kor loo qaado cinda takbiirati alixraami xarmashada takbiirteeda agteeda ayaa la sunneeyaa gacmaha oo kor loo qaado wa cinda arukuuci rukuucda agteedana in gacmihii kor loo qaado ayaa la sunneeyaa wa cinda alictidaali sinaanshaha iyo ekaanshaha agteedana in gacmihii kor loo qaado ayaa la sunneeyaa wa cinda alqiyaami istaagga agtiisana gacmihii in kor loo qaado ayaa la sunneeyaa min atashahudi atixiyaad laga istaago tashahudkii alawali ee horeeyay ee koowaad waxaynu ku guda jiray sheekha oo sharxaya arkaan uu inoo sheegay oo toddobiyo toban ahayd fasalkan wuxuu ooga waramayaa sheekhu hay-aatu salaad wax ka mid ah ayuuna soo dhexgeliyey marka fasalkan wuxuu ka waramaya waxaa weeyaan hay-aatu salaa waxaynu dhahnay salaaddu waxay leedahay arkaan shuruud baa u horreysay shuruud iyo arkaan iyo abcaad iyo hay-aad abcaad iyo hay-aadku labaduba sunanka ayay ka mid yihiin laakiin way kala awood badan yihiinoo midda abcaadda ahaa waxaa weeye sunna muakada midda loo yaqaano ama u taqaano waxaana weeyaanka tegitaankeedu waxaa lagu kabaa sujuudu sahwi amaa hay-aadku sunna mu-akada maho waa laakiin sunanka ayay ka mid tahay ka tegitaankeedana sujuudu sahwi laguma kabo hay-aadkaas wax ka mid aha ayuu sheekhu inoo sheegayaa wuxuu yidhi yusanu rafcu lyadayni fii arbacati mawaadica afar meelood dhexdood in gacmaha kor loo qaado ayaa la sunneeyaa xikmad bay culimmadu u sheegeen gacmaha kor koruqaaditaankooda imaamu shaaficini laga soo wariyey raximahu allahu tacaala oo ah in ay tahay weyniinta alle wax ka mid ah inay tahay limaadaa lianna gacmihii markaad kor u qaadaysa waxaad kulminaysaa qalbigii ictiqaadkiisii lisaankii hadalkiisii iyo inaad kaga turjumto arrimaha ood kaga waranto xubnihii inaad kaga warantood gacmihii kor u qaadday idan saddexdii baa kuu kulmaya afarta meelood ee la sunneeyo rafculyadayn waa cinda takbiirati alixraami wa cinda alrukuuci wa cinda alictidaali wa cinda alqiyaami min altashahud alawal afartuna xadiidkii ibni cumar bay ku jireen radia allaahu canhuma cinda takbiirati alixraam intaynaa bilaabin afarta in la tiriyo meesha la gaadhsiinayo sheekhu muusan ka warramin sababtoo ah waxa waxay ka mid yihiin sunanka laakiin gacmaha in kor loo qaado ayuu kuu warramay oo kaaga warramay oo kuusheyacnii kuu sheegay culimadu waxay yidhaahdaan laba mid sababtoo ah xadiidkeena u khuduucaysaa labaduba xadiid wuxuu ishaaray labada garab qaabilkooda in gacmaha la gaadhsiin xadiidna wuxuu ishaaray furuuca udunayhi halkan carjooda ahaa ee dhegadhegaha gabdhuhu ay ku xidhaan in la gaadhsiin culimadu waxay yidhaahdaan haddii aad rabto inaad xadowa mankibayka aad ku aadiso gacantaada waad soo jebin waxaadna ka soo jebin meesha suxulka ama jiqilka a u taqaano adigoona xaggana kor u qaadayn xaggana kor u qaadayn xaggan iyo xaggan caadi waa u soo jebin bas iyadaa qaabil haddii aad rabtay dhehen inaad furuuca udunayka aad qaabilsiiso xoogay unbaad ku yaraha dari ilaa ay ka qaabisho waxba qasam sida dadka qaarkood caadi ay taabtaan dadka qaarkoodna caadi bay u qabsadaanba soomo intaa midna ma aho cinda takbiirati alixraam baa kow aha qofku allaahu akbar markuu dhahayo allaahu akbarta iyo gacmaha koruqaaditaankooda waxaa wanaagsan inaad isla bilowdo isla dhammayso haddii aad intaad allaahu akbar dhahda gacmihii aad koruqaadana dhib kuma jiro haddii intaad gacmihii kor u qaado kadibna allahu akbar dhahdana dhibiyadana kuma jiro cinda takbiirati alixraam baa kow ah labo wa cinda rukuuci rukuucda agteedana iyo qofkii markuu rukuucayana gacmihii ayuu kor u qaadayaa wa cinda alictidaali samica allaahu liman xamidahu markuu dhahayana ee ekaanshaha iyo sinaanshaha agteedana gacmihii ayuu kor u qaadayaa wa cinda alqiyaami min altashahudi alawal atixiyaadka koowaad markuu ka istaagana wuxuudhaha gacmuhu kor u qaadaya faslun wuxuu weli sharaxayaa arkaantii inuu qeyb ka mid ah shuruudu sujuudi sujuudda shuruudeedu sabcatun toddoba weeye kow an yasjuda waa inuu qofku ku sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xubnood dushood waa inuu ku sujuudo wa an takuuna waa inay tahay jabhatuhu meesha wejigiisaan ahana makshuufatan waa mid faydan waa inay tahay wataxaamulu isku xambaaritaan weeyaan bira'sihi madaxiisa uu isku xambaaro wa cadamu lhawiyi wa cadamu lhuwiyi labada waa diyaare hoobasho la-aanteed weeye ligayrihi sujuuda waxaan ka ahayn in loo hoobto wa anlaa yasjuda qofku waa inuusan ku sujuudin calaa shay-in shay waa inuusan ku sujuudin shayga oo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi qofka musalliga ahee tukanaya dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya wa asaafilihi qofka musalliga ahee tukanaya qaar dembihiisa saramarantiisa weeye uu saro maro calaa acaaliihi qeybtiisa sare uu ka saro maro waطma'niinatu xasil weeye fiihi sujuudii uu ku xasilo waxaa ka mid ahayd arkaantii assujuudu maratayn sujuudda iska sujuud ma aha ma aho toddoba shardi ayay leedahay hal shardi oo ka mid ah haddii aad ka tagtana sujuuddaadii ma asixin mar haddaysan sujuuddaadii asixinna salaadii kuuma jirtaadee rukni min arkaani salaad ayaa ka tagtay toddobada iska ilaali ta koowaad waxaa weeyaan qofku waa inuu ku sujuudo calaa sabcati acdaa calaa sabcati acdaa toddoba xubnood toddoba xubnood isagaa fasiri doona sheekhu waa jabhada halkan wejiga ahaa ilaa sanka sunno weeye inaad dhulka dhigto iyo labadaada calaacalood ee gacmaha labada lowyo iyo lugahaaga farahooda qaybta cad inaad dhigto intaa waa inaad ku sujuuddo haddaad gacmihii kor u qaadood sujuuddo sujuudi kuma jirto haddaadan jabhadii dhigin sujuudi kuma jirto hadday rukbatankii aada dhigin sujuudi kuma jirto idan qofka waxaa la rabaa toddobadaa xubnood inuu ku sujuudo nebiga salawaatullahi rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii cabdullahi bn cabaas uu ka soo warinayay waa kii lahaa umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin uu lahaa shardiga labaad waxaa weeye waa an takuuna jabhatuhu makshuufatan halkan wejigahee la rabay inuu ku sujuudee dhulka uu dhigo waa inay faydan tahay oo waxba uusan saarayn haddii uu wax saaran yahay sida koofiyadan oo kale aad si fiican usoo saarto ood ku sujuuddo sujuuddaa waxba kuuma jirto sujuudda haddiisan kuu jirinna salaadi kuuma jirto sooma idan wejiga waxaa la rabaa inaad bannayso ood jabhada dhulka dhigta ayaa la rabaa xadiis fara badan oo loo deliishadaa jira oo sunan اlbayhaqi imaam albayhaqi uu kusoo wariyey sunan اlkubraa waxaa kaloo jira xadiidkii saxiix muslim kujira ku jiraa jiro xadiidkii anas uu lahaa nebi maxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi baan la tukan jiray xilliga kulaylka midkana muusan awoodi jirin inuu dhulkiis jabhadiisa iyo meesha wejiga uu dhulka dhigo muusan awoodi jirin markaasaan maryaha intaan fidsanaan ku sujuudi jiray xadiidka wejhu dalaalaha loo qaadanayo wejigu inuu faydan yahay waxaa ka mid ah inay saxaabadu ay ka waramayso xilli xaalad daruuro ah kulaylku markuu daraado markaaun inay ahaato laakiin markii caadi loo tukanayo in wejiga la fayda ay faydi jireen oy marada ka qaadi jireen baad ka fahmaysaa waa midda kale imaam shaafici aslan xadiiskan wuuba awilayba wuxuuna ku awilay raxmatullaahi calayhi maradan ay fidsan jireen ay dhigan jireen wuxuu ahaa mara munfasil oo qofka musalliga ah ka soocan bay ahayd taasna wuu ku awilay laakiin culimmada kale waxay qabaan in la iskaga sujuudi karo laakiin madhabku waa an takuuna jabhatuhu makshuufatan iyagoo xadiisyadaa ka tixraacaya shardiga saddexaad waxaa weeye wataxaamulu bira'sihi qofku xagga madaxa ayuu dhulka dhigayaa sooma ahaa waa inuu isku xambaaro waxaa laga wadaa culayskiisi inuu ku dhaco madaxa dadka qaarkood yaa moodaysaa markuu sujuudayo inuu halkan fooda ah dhulka kala cabsanayo sidaasuu saari bas culayskiisii iyo wixiisii dambaba kuma dhicin madaxa idan sujuud goormay dhammaystirmanaysaay sujuud noqonaysaa markaad isku xambaarto ee madaxaaga culayskaagii oo dhan madaxaaga aad saarto waxay dhaheen wax diismi kara ama hoos u diismanaya haddii aad saari lahayd waa inay hoos u diisantay ayay dhaheen culimadu shardiga afraad cadamul huwiyi ligayrihi huwiyi iyo hawiyi labadaba luqa carabiya waa diyaare waa qofku waa inuusan u hoobanin sujuud waxaan ka ahayn waxaa la diidan yahay tusaale ahaan adigoo taag adigoo fadhiyey oo juluus bayna sajdatayn tusaale ahaan fadhiyey ayaa xabad dushaada ka dhacday kadib waad gabatay markaad gabatay ee dhexda sii socoto hadday kulli waa sujuudi lahaydba sii soco maya taa sujuud ma noqonayso sababtoo wax kalaad u hoobatay waxaa ka mid ah waxbaa soo qaadanaysay telefoon baa soo dhacay kadib waad foorarsatay xag sujuud baad aaday sii wadaa isdhahday arrimahaasoo dhan lama ogolo cadamulhuwiyi lhuwiyi shuruudda sujuudda waxaa ka mid ah anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi shay waa inuusan ku sujuudin shaygaasoo qofka musalliga ah dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya dhaqdhaqaaqu laba midun buu noqon imaa wuxuu noqon bilficli wa imaa bilquwa mar baan soo kala sharaxnay soo maayn jamiil haddii uu bilficli noqdo oo uu kula dhaqdhaqaaqayo taa iyada lama ogolo welibana shaygaa shay aad xambaarsan tahay oo adigu wado waa inuu yahay bay culimmadu ku dareen oo shardiga ah. allaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi welibana maxmuulin lahu bilficli haddii u yahay dee waxba kama jiro sujuuddii waxba kama jirayso haddii bilquwa uu yahayna sidoo kale culimmadu madhabka ahaan way isku haystaan bilquwuhu waxaa weeye masalan qofku uu fadhiyaa fadhiguuna ku tukanayaa mara ayaa saaran maradaasuu ku sujuudayaa oo dhulka jabhadii uu dhiganayaa haddii uu istaagi lahaa oo kadibna uu ku sujuudi lahaa maradaas dhaqdhaqaaq bay la dhaqdhaqaaqi lahayd musalliga awgey laakiin markan uu fadhiyo lama dhaqdhaqaaqayso waxaan dhahaynaa bilficli kuuma dhaqdhaqaaqaysa haddee laakiin bilquwa suurtagal waxaa ka ah haddii aad istaagto inay kula dhaqdhaqaaqdo soomo idan waxaan dhahaynaa ibnu xajar iyo khadiibka shirbiini waxay dhaheen dhib kuma jiro waa iskaga sujuudi kartaa alimaamu rimlina wuxuu leeyahy dhib baa ku jira bilquwa haddii ay tahay marka bilquwa way isku haystaan bilficlina way isku raacsan yihiin sidaa wey waxaa la mid ahaa shay yataxaraku bixarakatihi qofka juz ka mid aha yacnii gacantaadii oo kale waa sujuudaysaa markaad sii sujuudaysaba gacantaad dhiganaysaa markaad sii sujuudaysaba gacantaad dhiganaysaa taa iyadana waxaad ku sujuudday baan dhahaynaa shay dhaqdhaqaaqaya la dhaqdhaqaaqaada leanna markaa istaagta gacanteeda kula istaagaysaa sooma idan jus kamid ah qofkii bini aadamkana waxay lamid tahay shay-un yataxaraku bixarakatihi ereyga marka aan ku daray anlaa yasjudu calaa shayin yataxaraku bixarakatihi waxaynu ku daray welibana aad xambaarsantooda adugu aad wado haddii aada xambaarsanayn oo maalan dhulka yaallo oo kula dhaqdhaqaaqayo dhaqdhaqaaqaaga kadibna aad ku sujuuddo wax dhibaha sujuuddaadii uma keensanayo tusaale ahaan qofkii wuxuu ku dul tukanayaa sariir sariirtii mar allaale markuu sujuudo sariirta way dhaqdhaqaaqay markuu istaaga way dhaqdhaqaaqay markuu rukuuca way dhaqdhaqaaqay taa iyada dhib uma keensanaysa sababtoo a ah ma xambaarsana sooma dusha kuma wado waxaa kaloon dhib u keensanayna bay culimmadu dhaheen shay aan isagii ku dheganayn maalan oo jirhkiisii ka mid aan ahayn uusan xambaarsanayn laakiin gacantiisa ayay ku jiraan shaygu tusaale ahaan tiish yaad gacanta ku haysaa waad istaagi waad rukuuci markaad sii sujuudayso maad aayar dhiganaysaa taa iyaduna dhib ma lahay culimmadu dhaheen jamiil lanna waxay qabtaabay dhaheen fii xukmi lmunfasil mare kaa soocan oo kale ayay qabtaa mar haddii adigiiba aysan ku saarayn gacantaadii in aysan ahayn laakiin gacanta un aad ku hayso meeshan ay kugu jirto fii xukmi lmunfasil bay qabtaayo waxa dhin waloho waa iskaga sujuudi kartaa wa laa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatiina waa shuruuddii sujuud ayay ka mid tahay waxaa shuruudda sujuudda ka mid ah irtifaacu asaafilihi calaa acaaliyihi qofka markuu sujuudaya waxaa looga baahan yahay oo shardi ahaa qaar dambihiisa iyo qaar horihiisa marka uu taagan yahay caadi markasta ama aad fadhido dee qaar sarahaagaa sarreeya markasta qaar dambuhuna uu dambeey cagsi inuu dhaco ayaa la rabaa oo qaar dambihii uu saro maro qaar horihiina uu hoosta mara ayaa la rabaa maxaa la diidan yahay hadda miiskan oo kale iga horeeya adoo sidanoo kale inaad aan ku sujuudi qaar dambihii weli qaar dambihii wey sooma qaarhoreyni taa sujuudka ma ansaxayso tusaalahaan meel taag ahaad ku tukanaysaa salaaddii baa ka daahday ama meel meel taag ahaa ku tukanaysaa meel buur ahaa ku tukanaysaa sujuud qaar dambahaagii wuu dambeeyaa qaar horeyina wuu horeeyaa sujuudi kuma jirto wairtifaacu asaafilihi calaa acaalihina sidaa wey shardiga toddobaadee u dambeeya waxaa weeye wطuma'niinatu fiihi dee sujuudda inuu ku xasilo khaatima khatamana allah bilkhayr acdaau sujuudi sujuudda xubnaheedu sabcatun toddoba weeye aljabhatu meeshan jabhadaee wejiga aha weeye wa butuunu asaabici ilkafayni labada gacmood ee kaf ama cumaacumaha farahooda xubno een intooda caloosha aha weeye waalrukbataani labada loo weeye wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda qeybtooda caloosha ah weeye ee cad halkan wuxuu kaga waramayaa khaatimadan wuxuu kaga waramayaa rukni min arkaani salaa ka mid oo sujuudda ah ayuu shuruud inoogu sheegay toddoba ah waxaa ku soo arooray shardiga koowaad qofku waa inuu ku sujuudo calaa sabcati acdaa toddobadii xubnood buu marka ku sheegayaa intaa wey marka wuxuu sii caddaynayaa oo sii sharxayaa wax sharax wax kaloo ahaa marka waa intaa aan sheegnay qofku intaa hadduusan ka sujuudin sujuudi uma jirto faslun tashdiidaat tashahudi atixiyaadka shadadiyaalkiisu ixdaa wa cishruuna waa labaatan iyo kow khamsun shan fii akmalihii bay ku sugnaatay tashahudka dhammaystirkiisa wa sitta casharata lix iyo tobanna fii aqalihi atixiyaadka yaraantiisa ayay ku sugnaatay ataxiyaatu tashdiidu taxiyaati attaxiyaat shadadka saaran cala taa'i ta'da dusheeda ayay ahaatay iyo walyaayu cala alyaa'i bay ahaatay almubaarakaatu salawaatuna cala asaadi bay ahaatay alطayibaatuna cala altaa'i walyaai bay ahaatay lilaahina cala laami aljalaalati bay ahaatay assalaamuna cala asiini bay ahaatay calayka ayuha annabiyu cala alyaai wannuuni walyaa'i ayay ahaatay waraxmat ullaahina calaa laami aljalaalati bay ahaatay wabarakaatuhu assalaamuna cala asiini bay ahaatay calayna wacalaa cibaadiillaahina calaa laami aljalaalati laami aljalaalada dushiisa ayay ahaatay alsaalixiinana calaa asaadi bay ahaatay ashhadu an laa ilaahana calaa laami alifin bay ahaatay ila allaahun calaa laami alifin walaami ljalaalati bay ahaatay wa ashhadu anna cala nuuni bay ahaatay muxamadan rasuulullaahina calaa miimi muxamadin bay ahaatay iyo wacala araa'i wacalaa laami ljalaalati bay ahaatay halkan wuxuu aga waramayaa wuxuu inoo sheegay arkaantii inay ka mid tahay tashahudka dambe soomaa marka tashahudka tashdiidaad buu leehay tashdiidaadkiisa haddii aad ka tagtana mid ka mid ah waxaad ka tagtay xaraf min xuruuf atashahud xaraf min xuruuf atashahud haddaa ka tagto atixiyaadkuuma jiro atixiyaad hadduusan kuu jirin ruknigaa ka tagtay rukni haddaa ka tagteen salaadii waa silsilad isku xidhan wey soo ma wuxuu ku yidhi ixdaa wa cishruuna waa labaatan iyo kow labaatan iyo kowga shan dhammaystirkiisay ku jirtaa lix iyo tobanna aqalkiisa weeye akmal iyo aqal maxaa laga wadaa in badan bay kusoo marayaan aqal tashahud waxaa laga wadaa intaa haddii mid ka mid a ah ka tagto atixiyaadkaagi ma asixin akmal tashahudna waxaa weeye intan akmalka ee shantaa wax ka mid a ah haddaa ka tagto atixiyaadkaaga wuu kuu asaxay waa labaatan iyo kow akmalku waa lix iyo toban aqalku hadda sheekhu wuxuu inoo sheegay akmal tashahud oo labaatan iyo kowgii ah haddaa aqalu tashahud lix iyo toban soo saarayso waxaad dhihi attaxiyaatu lilaahi salaamun calayka ayuha اnnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuhu salaamun calayna wcalaa cibaadi اllahi الsaalixiina ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada rasuulu aan isla tirinay lix iyo tobanna aynu ka soo saaro waxaa weeye altaxiyaatu lilaahi meeqaa ku jira saddex salaamun calayka ayuhan wada assalaamu dhaysa assalaam wadada sheekadu way khaldame anaad ka qaado salaamun calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi ku jirta ayuha alnabiyu waraxmat ullahi meeqaa ku jira afar wey ay waay toddobo salaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin meeqaa ku jira labo haye waay ashhadu an laa waaxid way saama an laa soo mid kuma jirto ila allaahuna meeqa ku jiro toban baan inta haynaa ila allaahuna meeqaa ku jira hal mise laba labo labaiy toban baynu ahan wa ashhadu anna taadana ku dar meeqa wey saddexiy toban muxamedan rasuululah meeqaa ku jira saddex baa ku jira muxamada muxamadan soo kuma jiro raadana soo kuma jiro laamujaalaan soo mid kuma jiro lixiy toban ma aho dhaga dhagayn sidaasay ku tahay marka aqalu tashahud intaas wey akmal tashahud soomaa kitaabkay kugu taalaa ma kala soocay hadda haye faslun tashdiidaatu aqali salaati ku sallin cala anabiyi nebi lagu sallaya salawaat ullaahi rabbi wasalaamu calayhi inta ugu yarshadeedkeedu arbacun afar weeye allaahumma oo cala laami laamta dul saaran iyo walmiimi miimka shadku ama tashdiidaatullaahumma dheh ama tashdiid allaahumma allaahuma shadadkeedu cala laami iyo walmimi bay saaran yihiin salli wa tashdiidu sallina cala laami bay saaran tahay calaa muxamadinna calalmiimi bay saaran tahay intaas weeye marka allaahumana laba weeye sallina hal weeye calaa muxamadinna waa hal afartaa weeye lianna aqalu salaati cala nebiy sal alla alay wasalam waa allaahuma salli calaa muxamadin wuxuu inoo sharaxayaa arkaantii rukni ka mid ah sooma lanna asalaatu cala nebi sal alla alay wasalam fi tashahud alakhiir rukni min arkaan salaad bay ka mid ahay soo wuxuu inoo sharaxayaa laba masalo kow aqalu salaati cala nebi waa meeqa waa intee allahuma salli calaa muxamed shadadkeeduna waa afar intaasuu marka kugu baxay wuxuu yidhi wa aqalu salaami salaam inta ugu yara assalaamu calaykum wey cala siini siinta dusheeda ina tashahudku uu saaran yahay haddana rukni min arkaani salaad ayuu sharaxayaa oo ahaa assalaam salaamo naqsigii maxaa ugu yar oo salaada kaga bixi kartaa assalaamu calaykum miiqashad bay leedahay hal inteebuu saaran yahay siinka assalaam uu saaran yahay wax kale kuma jiro faslun awqaatu salaati salaada awqaadeedu iyo xilliyadeedu khamsatun shan weeye awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa horaantiisu zawaalu shamsi qoraxda way cashadeeda weeye wa aakhiruhu duhurka waqtigiisa aakhirkiisu masiiru dilli shayi shayga hadhkiisa ahaanshihiisa weeye midlahu isaga oo kale uu noqdo ghayra dillil istiwaa'i ekaanshaha hadhkiisa markii laga reebo wa walu waqti alcasri casarka waqtigiisa kan ugu horeeya idaa goortii weeye saara uu noqdo dillu kulli shay-in shay kasta harkiisa markuu noqdo midlahu isaga oo kale oo wasaada uu ku kordho harkii qaliilan wax yar uu la kordho wa aakhiruhu aakhirkiisuna waxaa weeye cinda quruubi shamsi qoraxda iyo cadceedda dhicitaankeeda agteeda weeye wa awalu waqtilmaqribi maqribka waqtigiisa kan ugu horeeyana quruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda weeye wa aakhiruhu maqribka aakhirkiisuna quruubi shafaqi cawaweerta mise midabka dhicitaankiisa weeye alaxmari ee guduudan wa awalu waqti alcishaai cishaha waqtigiisa kan ugu horeeya quruubu shafaqi shafaqi dhicitaankiisa weeye alaxmari ee guduudna wa aakhiruhu cisho waqtigiisa kan ugu dambeeyana duluuculfajri fajar soo dhalashadiisa weeye fajarkii assaadiqi ee runloog ah. wa awalu waqti subxi subxiga waqtigiisa kan ugu horeeya duluuculfajri saadiqi weeye wa aakhiruhu aakhirkiisana duluucu shamsi cadceedda oo soo baxda weeye alashfaaqu ashfaaqdu ku tacalluqda salaadaha awqaadeeda alaaatun saddex weeye axmaru mid guduudan wa asfaru mid jaallo-jaallo aha ama cawlan aha iyo wa abyadu mid guduu mid cad alaxmaru midka axmarka ah maqhribun waa xilli maqhrib walasfaru iyo walabyaduna cishaaun waqti cisho weeye wayundabu waxaa la sunneeyaa taakhiiru salaati alcishaa'i salaada cishaha dibdhigeeda ayaa la sunneeyaa ilaa an yaqiiba intuu ka dhacayo ashafaqu shafaqa shafaqii alasfaru ee jaallaha iyo walabyadu kii cadda inta intaa ka dhacayaan inaad salaada cishaha dibdhigta ayaa la sunneeyaa ooda horey horey ka gelin halkan wuxuu ka waramayaa sheekhu awqaatu salaa salaada awqaadeeda xoogay waxaa laga yaaba ina isweydiiso dhahdo kutubta kale meelo kalean ku arki doonaa oo munaasib ooga ah meeshan waad yar fiirin kartaa waxaad dhihi kartaa salaad aan soo tukaday oo shuruudeedii iyo wax badan aan soo hagaajiyey miyaan hadda waqtigeedii baranayaa kutubta kale meesha ay ku qorayaan baa ooga haboon meeshuu mualifku ku qoray raxmatullaahi caleyh awqaat salaa wuxuu yidhi waa shan de waa shantii salaadood uun aan tukanayn duhurka awqaad fara badan buu leeyahay ilaa toddoba waqti buu leeyahay salaadaha kalena kama yaraystaan qaarkoodna shan bay yeelanayaan laakiin awalulwaqti iyo aakhirulwaqti buu salaad kasta kaaga sheegi duhurka wuxuu ku yidhi awalulwaqtigiisu waxaa weeye zawaalu shams cadceedda oo weecata leexata meeshii maxaa la dhihi jiray ay taagnayd intay ka weecato xaggaa iyo gabalo dhac u weecata ayaa waxaa yuu ku galaa duhurku qoraxdu waxay ka soo baxdaa bari soo ma dhacdaa galbeed say u soo socoto u soo socoto harkaaga wuu siinaa naanqusi wuu sii naanqusi wuu sii naanqusi wuu sii yaraan wuu sii yaraan ilaa marka dambe wuxuu samayn adigu kugu dulbaabi'i soomo kaa kugu dulbaabay culimmadu waxay u yaqaanaan uu inoo soo socday dillistiwaa dillulistiwaa u yaqaanaan markuu kugu dulbaaba'o ee uu u leexdo xaggee u leexan daamar agga maaadig jamiil markaas ayuu wakhtigii duhurka wakhtigiisii u gelayaa waa zawaalu shams waxaadna ku garanaysaa dillul istiwihii ama harhkii markuu kugu dulbaabo markuu saa kaaga dhaqaaqo yaa waxaad ogaanaysaa qoraxdii in ay weecatay gabalodhac inay aaday saacadaa lagu xidhaa saacadihii unbaa lagu socdaa masaajidda qaar sidoo kale intaan ka garanayo laba kun iyo saddexiyo tobankii waqtigay ku tukan jireen bay ku tukadeen lama bedela xataa cajiib wey laakiin masaajidka sidiiska maasha allah waad aragteen marbuu soddon daqiiqo jari waqtiga marra afartan daqiiqo marka qaarkood waa yaabi gaar ahaan duhurka iyo casarka salaada subaxna hadda waa aragteen salaada subax markii masaajidkan laga baxayo marbaa masaajidda qaarkood markaa la caqimayaaba asal ahaan idan lama rabo un saacad meel lagu xidhee awqaadan iyo qaabkan in loo tixraaca ayaa mudan zawaalu shamsi marka qoraxda oo zuusho oo weecata weeye aakhirkiisa waxaa weeye oo markaa haddii ay salaaddu ku dhaafto kadib ay salaaddii adda aysan noqonayn inay qado noqonayso masiiru dilli shayi midlahu waxaa weeye shayga shay kaste harkiisa iyo isaga inay isla ekaadaan laakiin waxaad ka bixin waxaa loo yaqaano dillul istiwaa caaganaa soo qaadi ama ayi shay baa soo qaadi caagan markaad soo qaado waad qotominaysaa meeshan baa istaajin harkiisa suu u socdo u socdo isaga iyo harka marka isla ekaadaan aadna ka goyso intii dillul istiwahaydee hoosta ku baaba'aysa salaatu duhri markaasaa u dambaysa hadduu in yar uu ku kordho wax yar wuxuu dooniba ha ahaadee harkii uu ku daro daliil istamana aad ka reebto isagiina uu leegyahay in yarra uu ku daro salaad casar baa joogtaaye salaaddii duhurka qada ayay kaa noqonaysaa adama noqonayso jamiil wa walu waqti lcasri buu yidhi idaa saara dillu kulli shayin milahu wasaada qaliilan waxaa weye tii hadda aan sharaxayna oo markaad sheegay istaajiso dilul istiwana aad ka goyso isagiina uu la ekaado in yarra uu ku darmo intuu dooniba ha la ekaadee awal waqti alcasri baa joogtaa aakhirkiisana maxay noqon qoraxdii iyo cadceeddii inay godka ay gasho markaasaa u dambaysa maqhrib baa bilaaban maqhribka soomaa awalul waqtigiis waxaa weeye ghuruubu shams qoraxda oo dhacda aakhirkiisuna maxaa weeye al alaxmar oo dhaca dhowr kalar ama dhowr lown ama dhowr midab ayaa qoraxdu markay dhacday isdaba jooga mid waa mid guduud aha mid waa mid jaallo jaallo aha kadibna mid caddaanahaas ayaa jiri ukuka midka axmarka aha markuu dhaco kaas ayuu maqribkii ku daba dhammaanayaa waa madhabka qadiimka imaamu shaafici raxmatullaahi caleyh madhabka jadiidka muxuu qabaa u yar wey ti laga aadaamo laga weysaysto laba sunnaha la tukado me saddex ragcadood la tukado kadib laba sunnaha la tukado shan ragcadood yacni bilaahi tawfiiq waqtigii maqribka wuu baxay waa madabka qadiimka laakiin waxaan ku mari doonaa zuhudka insha allah waalwaqtu yabqa fi lqadiimi اladhari ila alcishaai bimaghibi alaxmari jamiil wawalu waqti lmaqribi guruubu shamsi wa aakhiruhuna guruubu shafaqi alaxmar cishaha soo ma aho awalul waqtigiisu waxaa weeye guruubu shafaqi alaxmar ashafaqu alaxmar dhicitaankiisa ayaa awalul waqti ah kii maqribka u dembeeyeyaa kanna u horeyn sooma aakhirkiisuna waxaa weyan tuluucu lfajri asaadiqi fajarka saadiqaasoo dhalashadiisa weeye insha allahu waqtiga cishaha meelo kale ayaynu ku faahfaahin doonaa waqtul ikhtiyaarkiisa waa inaada dhaafinin eesh habeenka niskiisi lix saacon inaad eegata ma ayadana niska markii lalehay sooma sababtoo ah qoraxda waxay dhici kartaa intaanaba la gaarinba labayo tobanka sooma waxaa inay soo dabamarto adi lix saacuna fiirsanin waxaa laga shan saac inuu muntasafu leyl uu noqdo sooma jamiil inaad kadib dhigto waa salaatu lmunaafiqiin nebigu salawatullahi rabbi wasalaamu caleyhi ku tilmaamay ama xilligaa lasoo soo way adag tahay imaam shaafici muxuu u doortay sidan iyo maxaa jirana meel kale aynu ku faahfaahin doonaa wa aakhiruhu uluucu lfajri saadiqi weeye fajarka saadiqaasoo dhalashadiisa fajarku labu noqdaa fajar saadiq iyo fajar kaadib ah soomaalida waxay yidhahen kaatib bay dhahaan sooma kaatib runlow iyo kaatib beenaalaha maxaad ku kala garan markuu soo baxo kan beenaalaha ah, ma faafayo kor iyo cirku gelayaa kadibna wuu baaba'ayaa laakiin kan runlowgaa ah markuu soo baxo jihooyinkuu ku faafaya kadib qoraxun baa ka dambayna iyo cadiinun baa ka dambayna subaxa waqtigiisa waxaa horeeya fajarkaa saadiqaasoo dhalashadiisa waxaana u dambeeya qoraxda oo soo baxda ashfaaqda lagu sheegay awqaadda waa saddex mid axmariya mid asfariya mid abyada ka axmarka waa waqtulmaqrib intuusan dhicin yacni ka hor awa asfar iyo abyadna waa cishaha waqtigiisa idan asfar hadduu bilaabo yacni loonkii iyo midabkii ama kalarkii meesha iyo cadiin hadduu bilaabay cisho ayaa joogtaa masalou sheekhu kaaga hadlay in la baraarujiyana muhiim ay tahay khilaaf madhab kalena looga baxayo oo ah salaada cishaha hadhihin awalulwaqti baan ka tukanoo awalulwaqtina waxaa inaka inoo ah ka madhab ahaan quruubu shafaq alaxmar soomoo idan markaasaan bilaabi hadhihin oo asalaatu calaa waqtiha baan ku dadaalayaa hadhihine sheekhu wuxuu yidhi waxaad u kaadisaa oo dibdhigtaa asfarka iyo abyadka intay ka dhacayaan bal u kaadi ilaa an yaqiiba shafaq alasfar waalabyad intay maqnaanayaan intaaba lukaadi sababku ah alimaam abu xaniifa raxmatullaahi calayhi baa wuxuu leeyahay waqtulcisho wuxuu galaa shafaqa markuu dhaca ma ahee asfar iyo abyad markay dhacaanay baaba'aan markaasaa awal waqtilcishaay ah marka alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab marka taa adii iyo sunnada adigoo ilaalinaya oo salaad haylhaylan oon la isku haysanin aakhare inaad la hortagta ilaahay raba waxaad samaysaa ashafaqu alaxmar ha dhaco asfarkuna ha dhaco abyadkuna ha tago ha libdho kadib salaadi cishaha tuko oo bilow faslun hada kani faasilun taxrumu waxaa xaaraanahaa asalaatu salaad baa xaaraanahaa allatii salaaddii baa xaaraanahaa laysa uusan ahaanin lahaa salaada mid uu u sugan yahay sababun sabab sababka oo mutaqadimun ka horeeya walaa muqaarinun mid la xidhiidha fii khamsati awqaatin shan waqti dhexdeed ayayna xaaraan tahay cinda duluuci shamsi bay xaaraan tahay cadceedda soo bixitaankeeda agteeda xataa tartafica ilaa ay ka kor noqonaysa qadra rumxin waran wax la eg wa cinda alistiwaa'i bay xaaraan tahay ekaanshaha agtiisa fii hayri yowmi ljumucati maalinka jumcaha hayrkii xataa tazuula ilaa ay qoraxdu weecanayso wa cinda alisfiraari jaalajaallaha agtiisa iyay markay jaalajaallo noqoto qoraxdii ayay salaadii xaaraan noqon xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo qoraxdii wa bacda salaati subxi salaada subax gadaasheeda ayay salaaddii xaaraan noqonaysaa xataa tatluca ilaa ay ka soo baxda ashamsu cadceedu wa bacda salaati alcasri salaada casar gadaasheeda ayay salaadii xaaraan noqon xataa taqruba ilaa ay qoraxdii ka dhacdo halkan wuxuu ka hadlayaa masalo awqaaddii calaaqala leh waxaana weeye awqaad qofku salaado gooniha uusan tukan karin weeye sheekhuna wuxuu ku yidhi salaad baa xaaraan ah shan waqti intaa muusan kaga tegine wuxuu ku yidhi salaadoo dhan ma ahee waa salaad aan lahayn sabab aan lahayn sababkuna labuu u kala qaybiyee sababku mutaqadim iyo muqaarin ayuu ayuukalayuu yidhi hadday mutaqadim sabab ah, mutaqadima ah aysan lahayn sabab muqaarinna ah aysan lahayn salaaddaa inaad tukato shantan waqti ee soo socota ma bannaano culimada qaar ka mid ahaa shan maysan ka dhigine saddex bay ka dhigeen sababkay oga dhigeenna waynu arki doonaa waxaa muhiima ah inaad ogaatay meeshan markaa joogto marka fasalkan awqaadda la reebaya salaada iyo salaada la reebaya nawciyadeeda labadaabaa muhiima ah inaad ogaato wuxuu sheekhu yidhi taxrumu salaatu alatii laysa lahaa sababun mutaqadimun walaa muqaarin waxaynu u kala qaadaynaa salaadaha mid nafli mudlaq ah sunno iska mudlaq ah iyo waxaynu u kala qaadaynaa salaad sabab leh salaadaas sabab kale waan saddex u kala qaadaynaa sababkeedu inuu mutaqadim yahay iyo inuu mutaakhir yahay iyo inuu muqaarin yahay saddexaas u kala qaadaynaa salaadda hadday nafli iska mudlaq iyo iska sunno falasho ay iska noqoto awqaadan ma tukan kartid waa tan laga hadlayana ee la diidan yahay awqaadan soo socota in la tukado waxaa kaloo la mid ah nafliga mutlaqah ah. hadday salaadu sabab leedahay sababkeeduna uu ka dambeeyo oo mutaakhir uu yahay sida salaatul istikhaarada sida labada ragcadood ee loo tukado ixraamka goormaa la xarmadaa goorta labada ragcadood meesha miiqaadka adilxulayfiya qarnulmanaasim iyo qarnulmanaasil iyo meelaha aad ku tukatay iyo lamlam iyo markaad labada ragcadood tukatay la jideeyee sunnada ah kadib baad xarman soomaa salaada iyo xarmashada midkoodeebaa horeeya salaadaa horeysa soomaa xarmashadii oo sababkii ah muu dambeeya mise u horeeya waa mutaakhir soomaa idan awqaadan soo socota ma tukan kartid ragcatay alixraam ma tukan kartid waxay la mid tahay nafli mulaqaay la mid waana la diidey maxaa laga soo reebay salaadu hadday leedahay sabab mutaqadim ama sabab muqaarin sababka iyo salaada sababkaa horeeya salaada awqaatan shanta ah ma tukan kartaa mise ma tukan karti waa tukan kartaa limaada lana laha sabab mutaqadim ta kale waxaa weeyaan salaadu sabab bay leedahay laakiin ficilka salaada iyo sababku waa isla socdaan taa iyadana waa tukan kartaa aan tusaalayna midda sababka mutaqadimka ahleh waxaa weeyaan salaada faa'itada oo kale kaa tagtay bimacnaa qofkii waxaa lagu lahaa salaad maalan wuxuu ka seexday salaaddii eesh subuxuu ka seexday wuxuu soo toosay xilliyadan soo socota ee soo socda ee duluucu shamsi ah qoraxdii cadceeddii markay soo baxday qadra rumxinna aysan gaadhin xilligaasuu soo toosay maxaan dhahaynaa ukaadii ilaa qadra rumxin mise tuko wuu tukanayaa maadaamay salaaddu faa'ito tahay waxaan dhahaynaa sababkii baa horreeyo mutaqadimee tuko ayaan dhahaynaa waxaa la mid ah salaadii aad ku nadartay ayadana sababkeedu waa mutaqadim lianna nadarka horeey waxaa la mid ah waxaa ka mid ahaa salaada janaasada qofka geeridiisa iyo waqtiga dee geeridiisa horreysay sababka waa mutaqadim sooma waa tukan kartaa shantan waqti xilligaad rabtaa ka tukan idan sabab mutaqadim ah hadday salaadu leedahay salaadaha aan soo sheegnay oo kale waa tukan kartaa awqaadan waxaa kale oo iyadan lagu baneeyey awqaadan inaad tukato salaaddu haddii ay leedahay sabab muqaarin aha waxay ku miaaliyeen culimmadu salaada kusuufka iyo khusuufka oo kale in kasta oo culimmadu isku haystaan sababka kusuufka ma mutaqadim baa mise waa muqaarin ibnu xajar raxmatullaahi calayhi wuxuu ka dhigayaa sababka salaada kusuufka inuu mutaqadim yahay kayfu mutaqadimu yahay goormaa salaada bilaabi goorta ay qoraxdu madoobaato sooma marka salaadaada iyo qorax madoobaadka baa horeeya qoraxdaa horeyso sooma culimana waxay ka dhigeen waa muqaarin xag bilow ahaan oo mutaqadim xag dhammaansho ahaanna waa muqaarin sababka oo ah masalaaddii kusii jir baa lagu dhihi qoraxdii oo faydantay oo soo baxday waad soo gebagabaynaysaa waad soo dhammaynaysaa sooma salaadii labadeeda ragcadood waa damayni laakiin qiraaadii iyo dheerdheeridii baad soo gaabin sooma idan sabab muqaarin aha dheh ama sabab mutaqadim aha dheh salaada kusuufka haddii kusoo aad oo qaadan shanta ahee la iska reebay salaad in la tukado iyadu kuma jirte waa tukan iyadu kuma jirte waa tukan hadda waxaynu ka hadalnay culimo nawciyadda salaada la diidayo salaada la ogol yahay aynu u daadegno sheekhu shanta waqti ee uu sheegay shanta waqti ee uu sheegay sheekhu tartiibku sameeyey taqsiim buu fiiriyey taqsiimkana waxaa weeyaan inaan dhahno saddex waxay calaaqa iyo xidhiidh iyo ku tacalluqaan zamanka iyo xilliga iyo waqtiga labana waxay ku tacalluqaan ficilka qofka ayay ku tacalluqaan maxay ka dhigan tahay zamanka iyo ficilka maxaa u dhexeey zamanka adigu ma xukuntid mana soo gaabin kartid mana dheereyn kartid amaa waxa ficilka ku tacalluqa dee salaaddii waad u kaadin subax mana tukanaysid waa iska sunno falan waa iska sunno falan waa iskana sunno falan tukashadaada ayay ku xidhan tahay saddexda zamanka ku xidhan oo saddexduu sheekhu soo hormariyey uu yidhi cinda duluuci shamsi xataa tartafica qadra rumxin qoraxdu marka ay soo dhalanayso salaad inaad tukato salaaddii aynu ka warrannay weeye waa nafliga mudlaqa iyo midda sabab muta'akhirka ahle soomaa idan taa inaad tukato ma bannaana ilaa goorma iga xidhan tahay salaadu ilaa waxay kaa xidhan tahay qoraxdu intay qadra rumxin culimmadu waxay ku qadaran jireen wixii ay yaqaaneen innakuna waxaan ku qadaranaynaa waxaan naqaano culimmada mucaasiriintaana dee ay ku qadareen waxay dhaheen qoraxdu markay soo baxdo ma tukanaysid ilaa rubucu saaca shan iyo toban daqiiqaad u kaadinaysaa laakiin waa haddii aad taqaano waqta shuruuq qoraxdu xilliga ay soo baxdo minunaa saacadaha qaarkood iyo meelahii sacuudiga iyo wadan khaliij markaad joogto ama carabaha o dhan markaad joogto aad bay cinaayo u siiyaan hadda waqtu shuruuq hadday qoraxdii soo baxaysaa baa lagu dhihi shan iyo toban daqiiqa kadibna waad istaagi sooma laakiin haddaad cinaayo u siininba dee nin salaad ujeediy iyo wax kaa xidhan ma ka soco cinda duluuci shamsi xataa tartafica qadra rumxin waxaa labeeya cinda alistiwaa'i fii hayri yowmi اljumucati xataa tazuul tanna xilli iyo waqti bay ku xidhan tahay waxaa weeye qoraxdu markay dhexbartanka ay taagantahay iyadana salaadii aan ka warannay ma tukanaysid ilaa goormay kaa xidhan ilaa qoraxda intay gabalodhac aadayso laakiin waxaa laga soo reebi maalinka jamcaha xilliga waa tukan kartaa waxaa kaloo xilliga calaaqala leh cinda lisfiraari xataa taqrub qoraxdii mayna dhicin laakiin jaalla jaalay noqota way sii dhacaysaa wax yaraa oga dhiman markaana ma tukanaysid ilaa ay godka ay ka gasho saddexdaa waxay calaaqala leeyihiin zamanka wuxuu sheekhu u dambeysiiyey labada calaaqada laleh ficilka qofka waana salaad bay ku xidhan yihiin salaada subax markaad tukato kadib sunnihii iyo salaaddii aan ka hadalay ma tukan kartid ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso qoraxdu ka soo baxaysana maxaa kusii xidhan ilaa ay qadri rumxin su-aalaad isweydiin kartaa halkan bayna ka dhalatay culimmadii aan dhahnay saddex bay ka dhigeen culimadii maxay ka dhigeen waxay ka dhigeen koow salaada subax markaa tukato qoraxda soowad soowad ilaa qadri rumxin intaa koobay ka dhigeen istiwaayna labay ka dhigeen salaada casr markaa tukato ilaa qoraxda intay ka dhacaysana intaana hal xilli bay ka dhigeen idan saddex waqti baa soo baxay sooma culimmadan kala qaaday xaggey wax ka fiirinayaan marka taqsiimkan bacduhum ay ka dhigayaan alaaa bacduhumna ay khamse ka dhiganayaan ikhtilaafka cadiga iyo tirada ku jira ma ikhtilaaf macnawi oo macno yeelan baa mise waa mid lafdi ah me waa mid macno yeelan kayf waxaa weeye haddii aan dhahno salaada subax ka soo bilaabato ilaa qadar rumxin baan u kaadinaynaa waxaan dhahaynaa qofka ficilkiisa ayay ku xidhan tahay salaadu ama xilliga taxriimka ficilkiisa ayay ku xidhan tahay waxaa ka dhalan qofkii haddii uu soo tooso maalan xilli salaaddii subax la tukaday qorraxdiina ay soo baxday inuusan sunno falanaynin haddaan kala qaadno oonu kala qaadno laba waqti aan ka kala dhigno waxaan dhahaynaa waa soo toostay soomuu ahaa salaada subax oo sabo faa'ito oo sabo mutaqadim ah leh basaa tukan kartaa ee salaado sunno ah ma tukan kartid hadda limaada lianna waxaad ku jirtaa xilli taxriim ah oo duluucu shamsi qoraxdii ay soo dhalatay oo haddaan kala tirina wey haddaan kala tirin weyne maxaa dhalan waxaa dhaanan salaada ficilkeeday ku xidhnay soomuu ahaa iska sunno fala ayaa ku dhaca qofkii iska sunno falan uu iska sunno falan sababtaa ah ficilkii weli lama imanin buu dheh oo xilligan taxriimka ahna xilligan xilli ima ahayn ba hal waqti buu yahay oo bacda salaad buu ahaa salaadiina weli ma tukanin soo lama fahmin amarada fiqiga ayaa ku jirta intan waxaad ka dhahdana waxaad ka dhahdaa casarkii iyo huruubkii intaa ka dheh idan ikhtilaafkoodu ma aho lafdee waa macnawi weeye jamiil faslun hada kani faasilun saktaatu salaati saktaa buu dhahay mise sakataat buu dhahay kaafkumuu reebay mise kordhige ya kordhige wuu reebay haye waay sakataatu salaat saxa waan sheegi doonaa sababka sakataatu salaati salaadka aamusyaalkeedu sittun lix weeye bayna takbiirati alixraami saktatun sakto oo bayna takbiirati alixraami allaahu akbarta iyo wa ducaa'i liftitaaxi ducada ducaa liftitaaxa dhexdeeda ahaatay wasaktatuna bayna ducaai liftitaaxi watacawudi bay ahaatay qofku markuu ducaau liftitaax dhammeeyo iyo acuudu billaahi intuusan dhihin dhexdooda ayuu yar aamusay wa bayna alfaatixati faatixada iyo watacawudi inta u dhaxaysana ayadana aamus baa ku jira oo acuudu billaahi markuu dhaho faatixadana uusan bilaabin in yar buu aamusay wa bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo dhammaadkeeda iyo wa aamiina aamiinna ayadana aamus yar baa ku jira wa bayna aamiina aamiin iyo wasuurati suuradda dhexdoodana iyadana aamsir baa ku jira wa bayna suurati suuradda dhexdeeda iyo war warukuuci rukuucda inta udhexaysana iyadana sagtayar baa ku jirta culimadu ay ku qadareen subxaanallaahi in la dhaho salaadiina wax qurux badan bay noqon bay dhaheen waxayna kamid tahay hay-aadka salaadda ayay ka mid tahay ereyga sheekhu sakataad ayaa sax ah sakataad baa saxa leanna mufradkeedii wuxuu ahaa sakta oo facla ayuu ahaa saddex shardi markii la helo shaygu uu hulaai yahay saktatun tada dambe waa taaniiun laakiin waa saddex shaygu markuu hulaai yahay maftuuxulcaynna uu yaho cayntiisa ay fatxisan tahay maftuuxulcayni aana dhehayna maftuuxulfaa u yahay yani xarafka koobaad ayaa laga wadaa faaulkelima ay fatxisan tahay kor dhigan tahay cayntuna ay reeban tahay cayntiisuna saalima min aliclaali waalidqaam ay tahay ismina ay tahay wasfi aysan ahayn culimmadu waxay dhaheen waxaa la raacinayaa caynta markii la jamcinayo waxaa la raacin fa'da waxay xarakaysnayd baana la fiirin sooma marka siinkuuu kordhignaa soomo sidii unbaad raacin sakataat baad dhihi rakcatun maxaad dhihi rakacaad baad dhihi rakcaad ma dhehaysa sajdatunna maxaad dhihi sajadaad qur-aanka waxaa ku qoran khamaraat khamra bay ahayd sooma qur-aanka waxaa ku qoran xasaaraat xasra eh qur-aanka waxaa ku qoran hamza hamazaad min hamazaat shayaaiin soo maa qaaciide jirta wey wasaalima alcayni hulaatisman an ilitbaaca caynin faa'ahu bima shukil in saakina alcayni mu'anahan badaa mukhtataman bitaa'i aw mujarada laakiin haddii uu waxa ka hor yacnii faa'ul kelima ama xarafka koowaad haddii uu kasrisan yahay xarafka u dambeeyana waaw uusan ahayn bay dhaheen culimmadu saddex wej baa ku bannaan saddexda wej ku bannaan waxaa weeyaan itbaac yacnii kasrihii baad raacin ama waxaad samayn waad kordhigi ama waxaad samayn waad sukuunin tusaale ahaan hindun hindun maxaad dhihi markaad jamcinaysa jamcanusalimaad ku jamcinaysa maxaad dhihi saddex wej baa ku bannaan waxay saddexda wej ku bannaantahayna waa caynta sooma haye maxaad dhihi kow hindaat inaad sukuunayso diyaar waaxid isnain ya hinidaad sax weeye maxaa saddexaa fatxaan dhahay allaala haada sideed u dasha hinadaad hinadaad saas wey haye rixlatun maxaa la dhihi rixilaad waa mid rixlaadna waa mid ree xaalaadna waa mid ayo hayowaay khidmatun khidmadan baa aada loo khaldaad maxaad dhihi khidimaat waad dhihi kartaa khidmaatna waad dhihi kartaa khidamaatna waad khadamaat laakiin ka waran wax jira mo carabi muwaasan <laughs> jamiil taana waa haddii ay kasrisan tahay haddii ay kasrisan tahay haddii ay damisan tahay ka waran yacnii maxaa damisan faaul kelimaynu ka warramaynaa xarafka koobaad baa laga wadaa laamtiisuna aysan ye ahayn iyadana saddexdan wej baa ku bannaan bay culimmadu dhaheen oo ahaa caynta inaad sukuuniso iyo inaad xarakadii hore raaciso iyo inaad kor dhigto tusaale ahaan xujra maxaad markaa jamcinaysaa saddexdan weeye xujuraad itbaac aye xujuraat xujaaraat sooma ay qublatun maxay noqon qubulaat ay qublaat ay qubalaat diyaar weeye marka saktaad wax jira ma aho ani wuxuu ii xarakaynayaa saktaad sax waxaa ahaa sakataat rakacaad sajadaad hamazaad xasaaraad khamaraad wakokaa tanna waxay ka mid tahan dhahnay hay-aadka salaada bayna takbiirati alixraami wa ducaai liftitaax aamus yar oo subxaana allaahi dhan bayna ducaai liftitaaxi watacaudina subxaana allaahi in dhan faatixadii intaada bilaabin acuudu aad dhahdayna in yaroo subxaanalla la dhaho aamus faatixada markaad gebagabaysay aamiinna aada dhihin in subxaanalla la dhaho aamus aamiin intaada dhihin iyo suuradda inta udhexaysana subxaanallahi indha aamus suurada iyo rukuucduna subxaana allaahuma hal baynu ka soo reebaynaa qofkee qofka haddii uu yahay imaam aamiinta gadaasheeda iyo suuradda subxaanallaahi in la dhahay ma ahee dadku faatixada inay ku akhrisan karaan ayuu u kaadinayaa madabkan ka warramaya waana sunno jamiil kadib buu qiraa'ada bilaabayaa si ay u dhegaystaan dadku haddii kale tashwiish badan baa iman faslun hada kani fasilun alarkaanu arkaanta alatii arkaanta talzamu ay waajibaysa fiiha arkaanta dhexdeeda aطumaaniinatu xasil ay waajibaysa arbacatun afar weeye alrukuucu rukuuc weeye walictidaalu ekaansho weeye wasujuudu sujuud weeye waljuluusu fadhi weeye oo bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto aumaniinatu xasil hiya umaniina waxaa la yidhaahdaa tacriifteeda mar wayn dib dhignay waa sukuunun xasil oo bacda xarakatin dhaqaaq gadaashii ahaatay bixayu si uu u xasilo yastaqiru uu sugnaanayo kullu cudwin xubin kaste maxalahu booskiisa uu ku sugnaanayo biqadri subxaana allahi subxaana allahi in la dhahana uu xasilo halkan wuxuu kugu sheegay arkaanta tumaniinada looga baahan yahy waa arkaante oo rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo juluus bayna sitiin kuwa kale tumaniino inay iska yeelaan qof kasta ogyahay maalan qiyaamkii oo kale dee faatixo dhan baa ku akhrinaysaa sooma maxaa la dhihi jiray atixiyaadkii oo kale dee atiyaad eh, dhan baad ku akhrinaysaa sooma qucuudkii oo kale idan kaagama baahno waa iska ogtahay arkaanta looga baahan yahay tumaniinada waaka waa afartaas afartaa waa waajib kuwa kalena dee way kasii daran yihiin aan sheegna tumaniinoy inteed la eg tahay taase maxaa tahay tacriifteedana uu inoo sheegay qadarkeedana uu inoo sheegay tacriifteeda wuxuu yidhi waa sukuunun bacda xaraka waad dhaqaaqaysay soomaahyn rukuucda markaa usii socotay markaa ka socotay sukuun waa in la helo bacda xaraka waad dhaqaaqaysay waa in sukuun la helo sukuunkaa sidee baa lagu heli oo goormaa la heli waa in xubin kaste booskiisa uu ku sugnaado qofku hal mar waa inuu shag dhaho oo dhinacan meella aysan dhaqaaqin in intee la-eg buu haynayaa intaas subxaan allaahi keliah in la dhaho dadkii intaa dad baa laga laayay subxaan allahi in la dhaho bisama way sii socdaan way soo socdaan way sii socdaan way soo socdaan sujuudiya rukuucday ka war doonaan baan u malayn faslu asbaabu sujuudi sahwi arbacatu hada wsala allahu wasalam calaa rasuulihi alamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin